بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد صلة الموصول wuxuu cashirkeennu ka bilaabanayaa bogga boqol iyo toddobiyo afartan silatu lmawsuul sharaxa dhexdiisa ayaynu ku daynay matnigu waa intii shalay aynu soo marnay ayuu ahaa ismiga mawsuul silo iyo caa'id ayuu u baahan yahay siladu waa jumlada ama shibhu jumlaha uu ku macrifoobayo jumlo haddaba haddaynu culima soo qaadanno oo silada aynu jumlo ka dhiganno jumladu waxaa suurtagala inay ismiye tahay waxaa kaloo suurtagala inay ficliye noqoto shibhuljumlo haddaynu soo qaadanno shibhuljumluhuna saddex bay noqonaysaa waxaa dhici karta daraf inuu yahay waxaa kaloo dhici kara jaar iyo majruur inuu yahay waxaa kaloo dhici kara al siladeeda oo sifa sariixa waxaa loo yaqaano ah sifa sariixa inuu noqdo saddexdaa iyo labada jumlo waa isku shan haddaba siladu shan qaybood bay noqotaa shanta qaybood ee siladu ay noqoto inuu halkan ka bilaabaynaa waa jumla ismiya oo khabariye ah jumla ficliya oo khabariye ah darafka iyo jaar iyo majruurka iyo sifada sariixada ah shantaasay noqoni fa ama silatu siladii fahiya calaa darbayni laba qaybood ayay ku sugan tahay jumlatin jumlo weeyi midi waa jumlay noqonaysaa wa shibhi jumlatin iyo jumladu wax shabahay jumladuna waa laba shibhuljumluhuna waa saddex waljumlatu jumladu calaa darbayni laba qaybood bay ku sugnaani ismiyatin mid ismiye ah iyo wa ficliyatin mid ficliye ah ismiyadu waa jumlada ismiga laga bilaabo ficliyaduna waa jumlada ficilka laga bilaabo wa sharduhaa wa sharduhumaa mayna yidhi halkaa wa sharduhumaa wa sharduhaa jumlada shardigeegu sharduhumaa haddii la odhan laha ismiya ficliyay noqonaysaa wa sharduhaa jumlada shardigeegu amraani waa laba amar jumladaas silada dhacday laba qodob baa loo shardiyaa axaduhumaa labadaa mid ka mid ihi an takuuna waa inay jumladu tahay khabariyatan mid khabariye ah acnii waxaan uga jeedaa khabariyada muxtamilatan mid badhaysa lisidqi runta iyo walkadibi beenta jumladu waxa shardiga inay khabariye tahay khabariyadana waxaa looga jeedaa inay tahay jumladu jumlo runna noqon karta beenna noqon karta markaasaa la odhanayaa waa jumla khabariya hadday jumladu labadaa midna ayna aqbalaynin inshaa'iyaa la yidhaahdaa jumlada inshaa'iyadiihi silama noqoto jaaa aladii idribhu haddaynu nidhaa idribhu ereyga idrib waa ficlu amar ficlu amarna dalaaladiisa runna laguma tilmaamo beenna laguma tilmaamo wax dhacayba maahe waa wax hadda la samaynayo weeye shaygu markaad leedahay wuu dhacay ama wuu dhacay laleeyahay ayuu run iyo been u qaybsamaa kolka waxaynu leenahay haddaba jaa aladii idribhu ma jirto sababtuna waa idribhu idribhudaa silada dhacday ayaa la diidaya oon khabariye ahayn ee inshaa'iye ah falaa yajuusu ma bannaana jaa aladii kiibaa yimid inaad tidhaa idribhu garaac idribhudaas silada inaad ka dhigtaa ma bannaana kolka waa inshaa'iya lafdan waa macnan walaa jaaa aladii kiibaa yimid inaad tidhaahdaana ma bannaana bictukahu kaa iibiyey bictukahudaasi waa siyaqu lcuquud oo siyaqu lcuquudkuna inshaha ayay ku jiraan bictuka kaa iibiyey haddaba haddaad bictuka a tidhaa maaldi aan ku macneeyo oo tidhaa bictuka waan kaa iibiyey qofku wuxuu ku odhan kartaa mat ku odhan karaa mataa bictani oo goormaad iga iibisay haddaaban iga iibi ku leeyahe cuquudda alfaadda lagu sameeyo oo dhani macnaha inshay ka tahay ninka gabadha mehersanaya muxuu wadaadka u meherinaya ama gabadha aabbaheed ugu meheriyaa muxuu ku yidhaha markuu meherinayo zawajtuka buu ku yidhaha ibnati fulaana saw ma aha zawajtuka macnaheega haddaad maadi ku macnayso inantaydii waan kuu guuriyey wey goormu kuu guuriyey haddaabadii guuri leedahe zawajtukadaasi kolkaa waxa weeye inshe ayay ka dhigan tahay inshe ayay ka dhigan tahay isagoo lafdiga ka ah khabar ayuu macnaha inshe ka yahay bictuka iyo zawajtuka iyo waxa la midkii macno ahaan ayay ka yihiin inshe laakiin maadi ha ku macnaynin oo maadi ha moodayna yihiin falaa yajuusu ma bannaana jaa'a aladii kiibaa yimid inaan idhaa idribhu garaacahaa idribhu garaacahaa ma bannaano saa inaan idhaahdaa jaa'a aladii kiibaa yimid idribhu garaacahaa ma bannaana jaa'a aladii idribhu walaa jaaa aladii kiibaa yimidna ma bannaana bictukahu oo bictukadaasaan haddana khabar ahayn idaa qasadta bihi markaad uga qasato bictada alinshaaa inshe bikhilaafi jaaa aladii kiibaa yimid abuuhu aabbihii qaa'imun uu taagnaa kani wuu khilaafsanyaho waa sax jaaa aladii abuuhu qaa'imun waa sax siladii waa khabariye oo abuuhu qaa'imun wey wa jaaa aladii kiibaa yimid darabtuhu waan garaacay iyaduna waa sax darabtuhuna waa khabar waa khabariya weeyi waana jumla ficliya abuuhu qaa'imunna waa khabariya weeyi waana jumla ismiya shardiga koobaad culimo jumlada silada dhacaysa inay khabariye tahay baynu ka dhignay wa haani shardiga labaad an takuuna waa inay tahay jumladu mushtamilatan mid koobsatay calaa damiirin damiir mid koobsatay damiirka oo mudaabiqin waafaqaya lilmawsuuli la sileeyaha fii ifraadihi xagga ifraadka ayuu ku waafaqi mufradka dhigidda wa tasniyatihi xagga laba ka dhigiddu ku waafaqi wa jamcihi xagga jamac ka dhigiddu ku waafaqi wa tadkiirihi xagga labka dhigiddu ku waafaqi wa ta'niisihi xagga dhidika dhigidda waxaa laynooga baahan yahay halkanna jumlada silada noqonaysaa damiir ha sidato damiirkaasi wuxuu u noqonayaa ismiga mawsuul wuuna mudaabaqaynayaayo ifraadka wuu ku mudaabaqayni ismiga mawsuul hadduu mufrad yahay damiirku waa mufrad tasniyada wuu ku mudaabaqayni jamaca qaybihiisa wuu ku mudaabaqayni labnimada wuu ku mudaabaqayni dhadignimadana wuu ku mudaabaqayni naxu jaaa aladii kiibaa yimid akramtuhu aan maamuusay hadda away caa'idkii ama raabidkii mee caa'idka ahaa waxa weeye akramtuhu ha'da ku jirta ha'daasi sow lab ma aha jaaa aladii ladiiga ayaa lab ah wajaa'at ilatii tii baa timid akramtuha aan maamuusay halkana ereyga haa abaa ayaa raabidkii ama damiirkiiya caa'idkiiya akramtuhaa waa dhadig ilan allatii baa dhadig ahayde wajaa'a ladaani labadii baa yimid akramtuhumaa aan maamuusay humaadaasi waa labanimo ilayn alladaani baa laba ahe wajaa'at illataani labadii hablood baa yimid ee akramtuhumaa aan maamuusay humaadaasi waa laba ilan ismiga mawsuulee alla taani baa laba ahe wajaa aladiina kuwii baa yimid akramtuhum an maamuusay humtaasi hadda waa jamac rag a welibana ilan ismiga mawsuul baa aladiina oo jamac rag ahe wajaa allaatii kuwii baa yimid akramtuhunna an maamuusay ereygaa hunna ihi waxa weeye isna jamac dhadiga ilayn allaatii baa jamac dhadiga ahe waqad yuxdafu in la la arkaa addamiiru damiirka in la xadfo damiirkii raabidka ahaa waa la xadfayaa sida hadda halkan inooga muuqato sheekhu inoo sheegayo damiirka la xadfayaa wuxuu noqon karaa fii maxalli rafcin waxaa kaluu noqon karaa fii maxalli nasbin waxaa kaluu noqon karaa fii maxalli jarin saddexdaa kuu dooni ha ahaado waqad yuxdafu in la xadfo ayaa la arkaa addamiiru damiirka in la xadfo ayaa la arkaa sawaa'un waxa isku mida kaana marfuucan inuu damiirkaasi marfuuc yahay ama fii maxali rafcin naxwu qowlihi tacaala alle qowlkiioo kaleba weeye uma lanansicanna waxaanu ka siibi doonaa min kulli shiicatin guruub kaste ama koox kaste ayuhum kooga ashadu daran xagga dhibaatada ama cala araxmaani citiyan xagga xadgudubka ilaahay dushiisa uu ku xadgudbayo ilaahay aayadda qur'aankaa wuxuu inoogu sheegayaa qiyaamada ummadda marka la soo xashiriyo guruub guruub baa laga dhigayaa ama koox koox baa laga dhigayaa jamac jamac baa laga dhigayaa beenaalayaasha meer baa lagu ururinayaa sida dee saa'imiinta meel loogu ururinayo waxa weeye cibaadada isku nooca ah ama dembiga isku nooca ah dadkii qaban jiray gaar baa loo ururinayaa haddaba dadkii markay koox koox kala noqdeen ayuu rabbi leeyahay uma lanansicanna waanu ka soo siibi min kulli shiicatin koox kasta xaggeega ayuhum kooga ashaddu ugu daran cala araxmaani allaha raxmaankaa citiyan xadgudubka adduunka markii la joogay midba midkuu ka xadgudub badnaa ayaa halkaa kooxaha ku urursan laga soo dhex siibayaa maxalu shaahidkeennu waa ayuhum ta'ayudaasa ismi mawsuula jumlada silada dhacday waa ashaddu iyo damiirka ka xadfanay huwa ashaddu ah huwa haddaba huwadaasi waa caa'idkii waana fii maxalli rafcin waana la xadfay hadda siday noo muuqataa huwa ashaddu waa la xadfay kelmaddaa huwa ah ay ladii ka huwa isagu ashadu daran huwadaasaa xadfan ow mansuuban la nasbiyo ayuu noqoni naxu wamaa camiladka ay samaysay aydiihim gacmahoogu waxa ay samaysay wamaa camilat aydiihim haddaba siladii waa camilat aydiihim jumladaa caa'idkiina waa damiir fii maxalli nasbina oo camilada ka maqan wamaa camilathu aydiihim oo kale ayuu ahaa qara'a wuxuu akhriyey غير حمزة حمزة غيركي وحو أخريي والكسائي كسائي غيركي وحو أخريي وشعبة إيا شعبة غيركي ولبا قاري إيا هالراوية حمزة نوا قاري كسائي نوا قاري شعبة نوا الراوي ويي علماء قراءات كنا وحي استعمالان قراءة إيا رواية إيا طريقة لا استعمالها هدي قاريق وقاطو قراءة قاريق أخريو قراءة, قراءة الأرنية ardaygiisa koobaatuu akhriyo riwaaya la odhanayaa ardayga ardaygiisa dadkii kasii taxamulay kay qaataanna dariiqaa la odhanaya haddaba waxa weeye halkan waa laba qaari iyo hal raawiya ayaa aayadda sidan akhriyaya wamaa camilat aydiihim kayrkood baa sidaa akhriyey qara'a wuxuu akhriyey hayru xamse xamse kayrkii walkisaa'i kisaa'i kayrkii wa shucba shucbe kayrkii camilatu camilatu bay akhriyeen kolkaa waxaa camiilatu akhriyaya shan qaari iyo hal raawiya ayaa akhriyaya afar qaari iyo hal raawiye baa akhriyaya cafwan afar qaari iyo hal raawi baa toddobada marka la eego camiilatuda qaatay oo akhriyaya laba qaari iyo hal raawina camilat bay akhriyeen ma afar baan doonayaa afar afar qaari baa camilad camilatu iyo hal raawiya afar qaari ayaa qaatay toddobada markaan doorayno camilatu aydiihim camilatu afar qaari iyo hal raawi camilat oo qurana laba qaari iyo hal raawi baa qaatay kolka qaarigii toddobaad dee waad oo laba riwaayadood buu yeeshay oo labadiisii raawi baa kala qaybsamay bilhaa'i bay akhriyeen cala alasli asalkii oo ha'dii baa la sheegay wa qara'a haa-ulaa'igu kuwani waxay akhriyeen bixadfihaa ha'da in la xadfo waa caa'idkii oo fii maxalli nasbinoo la xadfay ow makhfuudan ama isagoo la khafdinayo ayaa la xadfi bilidaafati idaafo lagu khafdinayo mararka qaar waxaa laga yaabaa caa'idka oo fii maxalli jarrina oo laakiin mudaaf uu jarayo ayaa la odhanaya alla xadfo ka qowlihi tacaala alla qowlkii oo kaleba weeye faqdi xukun maa ka anta adigu a tahay qaadin mid xukuma faqdi maa anta qaadin kelmaddaa qaadin ah waxaa ka xadfan damiir qaadin mudaaf buu ahaa damiirkii caaidka ahaana waa fii maxali jarin mudaafun ilayhiya waana la xadfay wuxuuna ahaa maa anta qaadiihi buu ahaa maa anta qaadiihi marka haadaa la jaro ya-dani waxa loo sheegay qaadiihi ya-da ku jirta idaafada darteed idaafadu hadday meesha ka baxdo ya-diina way xadfoomi maa anta qaadin baad odhan markaa maa anta qaadin wa qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisaoo kaleba weeye nin gabayaa ah isna gabay akhriyey wuxuu yidhi ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي ستبدي وحكو موجين دونا ستبدي وحكو موجين دونا لك أذيك الأيام مالمها أياكو موجين ما شيء كنت أضحيد أما ما كي كنت أضحيد jaahilan jahli mid kaga jira maalmaha ayaa macallinku u noqon maalmuhu waxbay ku baraan haddaad dhinac ka eegto qofad moodaysa inuu saaxiibkaa yahay wakhtigu wuxuu ku baraa inuu cadowgaa yahay qofad moodaysa inuu cadowgaa yahayna wakhtigu wuxuu ku baraa inuu saaxiibkaa yahay waxyaabo badan oo wakhtigu uu qofka baro ayaa jira macallinkiisa koowaad inuu qofku wakhtiga ka dhigto dee wixii shareeco iyo diinka ka xidhan mooyaane wakhtiga inuu wixii u baahan tajaarub uu waktiga ka dhigta ayaa lagama maarmaana baa la yidhaahdaa setubdi waxa kuu muujin doona laka adiga al ayaamu maalmaha maaka kunta a tahay jaahilan mid jahli kaga jira haddaba maadaasi waa ismi mawsuul siladiina waa kunta jaahilan caa'idkiina waa maxduuf oo maa kunta jaahilahu buu ahaa jaahilahu caa'idkaasa halkaa laga xadfay mudaafun ilayhi buu caa'idkaasi ah fii maxalli jar mudaafun ilayhi satubdii waxaa muujin doona laka adiga al ayaamu maalmaha maaka kunta atahay jaahilan mid jahli kaga jira waya'tiika waxa kuu keeni doona bilakhbaari wararka waxa kuu keeni doona man mid baa kuu keeni doona lam tusawid adan taswiid iyo sahaysiintoona u samaynin haddaba ereygaa man ana caaid caa'idkiisii waa maxduuf oo tusawid buu ka xadfan yahay ay maa kunta jaahilahu ka aad jaahilka ka tahay hadda maxalu shaahidkeennu waa jaahil uka ka maqan uun ila imtusawidka ka maqani fii maxali nasbin buu noqonayaa jaahilow fi fii maxali jarin bilidaafa ama bilmudaafa ow ama se caa'idku wuxuu noqoni makfuudan mid la khafdiyey oo bilxarfi xaraf lagu khafdiyey oo haddana la xadfayo naxwu qowlihi tacaala alle qowlkii oo kaleba weeye ya'kulu wuxuu cunaa mimaa ki xaggiisa taakuluuna minhu idinkuba aad ka cunayseen wayashrabu wuxuu ka cabayaa mimaa kii xaggiisa tashrabuuna aad ka cabayseen ay minhu xaggiisa minhu haddaba ereygaa mimaa ah maadaasi waa ismi mawsuul maadaasi ismi mawsuul maadaamay tahay siladeedii waa tashrabuuna caa'idkiina waa damiir fii maxalli jarin oo xaraf jaar lagu xadfay oo minhu ah shuruud baa haddaba loo baahan yahay halkan ismiga mawsuul inuu majruur yahay waa shardi hagga mimaadaa maadaasi waa majruur mimbaama dee ka horaysa caa'idkuna inuu fii maxalli jarin yahay baa shardiya ey minhu baa lagu jaray isna waa majruur inuu isku xaraf jarayaa shardiya isku xaraf maada yaa jaraya min baa jaraysaa caa'idka minhu yana yaa jaraya isla min baa jaraysaa waxaa loo baahanya isku xaraf qurhina inuu jarayo macnaha laftiisana ay ka midaysan yihiin wa ka qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisaoo kaleba weeye nin gabayaa ah oo gabay tiriyey qowlkii oo kaleba weeye نصلي للذي صلات قريش ونعبده وإن جحد العموم نصلي أنك ونتكني للذي كي أيان أتكن نصلي للذي كي أيان أتكن صلت أي أتكتي قريش قريش ونعبده ونعابدي وإن جحد هبض فران العموم ددوينه يه كي قريش أتكتي بأن أتكن وأنا عابدينا walow cumuumka iyo dadweynuhu haba dafiraan maxalu shaahidka aynu uga jeednaa nusallii liladii sallad qurayshun markaynu nidhaa liladii waa ismi mawsuul silo iyo caa'id buu u baahan yahay siladii waa sallad qurayshun caa'idkiina waa damiir fii maxalli jarin oo la xadfay waxaa lagu xadfay sallad lahu qurayshun bay ahayd sallad lahu lahu baa halkaa ka maqan haddaba caa'idku waa inuu fii maxalli jarin yahay oo baa lagu jiray lahowda udhigayaa soo ma gabayga dhexdiisay ka maqan tahay gabayga sallat lahu gabayga dhexdiisay lahowdu ka maqan tahay nusallii waanu tukanaynaa liladii kii baanu u tukan sallat lahu lahu baa halkaa haddaba xadfan sallat ay tukatay lahu isaga ay u tukatay qurayshun qureeshi wa nacbuduhu waanu caabudi kaa wain jaxada haba dafiraan dadweynuhu dadweynuhuye haddaba liladii waa ism mawsuul sallat qurayshunna waa siladii caa'idkuna waa damiir lahu ah oo lahuda laamku uu jerayo shuruuddii way dhammaystirantay oo ismiga mawsuule alladii allaam baa lagu jiray liladii ah caa'idkana isla laamuun baa lagu jiray oo lahu ah macnahana way ka siman yihiin ay nusallii liladii sallat lahu qurayshun hadduu soo qadaray nusallii waanu tukan liladii kii baanu u tukan sallat lahu ay u tukatay qurayshun quraysh wa fii haada alfasli fasalkan waxaa ku sugan tafaasiilu tafaasiil kahiiratun aada u tiro badan oo laa yaliiqu aan ku habboonayn laa yaliiqu bihaa kuma habboona haada almukhtasaru mukhtasarkeennani shuruudo aada u badan baa halkan ku jira shuruudo aada iyo aada u tiro badan ayaa halkan ku jira oo mukhtasarkeennan aan ku habboonayn buu sheekhu yidhi inaynu inaynu gelinno ama aan kaga warranno halkaa jumladii buu kaga soo baxay wa shibhuljumlati shibhuljumluhu halaaatu ashyaaa waa saddex shay waa darafka iyo jaariya majruurka iyo sifada sariixada ah adarfu waa daraf naxw alladii cindaka oo kaleba weeye cindakadaa waljaaru waalmajruur iyo jaariya majruurka alladii fi daar oo kaleba weeye fi daarta wa sifatu sariixa iyo sifada sariixada ah wadaalika kaasi fii silati al al siladeeda ayuu ku sugan yahay waqad taqadama waxaa inoo hormaray sharxuhu sharxiisii wa shardu darfi darafka shardigiisu waljaari walmajruur iyo jaar iyo majruurka shardigiisu an yakuunaa waa inay yihiin taamayni kuwa taama waa inay yihiin taamka waxaa lagu macneeyaa marka uu ku tacalluqo koon caam ah markuu ku tacalluqo ayaa la yidhahdaa waa taam koon caama buu ku tacalluqayaa taam naaqis baa ka soo hor jeeda oo koon caam ah naaqiska ka naaqiska la odhanayo ayaa ka soo hor koon caama buu ku tacalluqi oo welibana waxa uu ku gaadhsiinayaa macno dhammaystiran koon caama ha ku tacalluqo macnihiisuna ha dhammaystirnaado macnihiisuna ha dhammaystirnaado haddaba darafka naaqishka loo yaqaanaa wuxuu ku tacalluqaa isaga laftiisu koon caam ah laakiin macno dhammaystiran ma keenayo faa'iido dhammaystiran ma keensanayo markaa ereyga koonku waa dhacdo oo kale dhacdo dhacdo ayuu ku tacalluqayaa ama ahaansho guud buu ku tacalluqayaa wa shibhuljumlati shibhuljumluhu cafwan wa shardu darfi darafka shardigiisu waaljaari waalmajruur iyo jaar iyo majruurkaba an yakuunaa waa inay yihiin taamayni kuwa dhammaystiran falaa yajuusu ma bannaana jaaa aladii kiibaa yimid bika jaariya majruurkaas asila inaan idha ma bannaana dee muxuu ku tacalluqayaa bikabu walaa jaaa aladii kiibaa yimid amsi amsiyay ku tacalluqaysaa waa darafkiie waa linuqsaanihimaa nuqsaan baa ku jirta oo macnahoogii daabi mama dhammaystirmayo waxaa kal kisaa'iyu kisaa'i baa xikaayooday nazalnaa waxaanu ku soo degnay almanzila manzilkii alladii manzilkii albaarixa albaarixadaasu sila ka dhigay waayo waxay ku tacalluqaysaa koon khaas ah nazalna alladii nazalnaahu albaarixa nazalnaahu ey kunaa albaarixa odhan maysid nazalnaa baad ku tacallujini wahuwa shaadun waa shaad markaa ah. waidaa waqaca darfu darafku markuu dhaco waljaaru walmajruur iyo jaar iyo majruurku silatan sila hadday dhacaan kaana waxay ahaanayaan mutacalliqayni kuwo ku tacalluqaya bificlin maxduufin ficil la xadfay wujuuban waajibnimo loo xadfay keligii maahe ilaa toddoba suuro ilaa toddoba siddeed suuro ayaa la yidhaahdaa waajib baa loo xadfaa taqdiiruhu taqdiirtiisuna istaqarro weeyaan ama kaana wadamiiru damiirka alladii damiirka kaana a mustatiran mid mustatira fi lficli ficilka dhexdiisu intaqala wuu soo guurayaa minhu ficilkuu ka soo guurayaa ilayhima labadan buu soo guurayaa darafka iyo jaariya majruurka damiirka qaadanaya waa kuwii la odhan jiray faacil bay qaataan faacil bay qaataan baa la odhan jiray alqismu alkhaamis qeybta shanaad ee macaariftu dul aadaati waa ereyga dul casha wata aadaadka ka u saaxiibka ah ama adaadkaasi waa al aynu nidhaahno ama adaadkaasi waa laamkoo qura aynu nidhaahno uma dul aadaati aadaadka ka u saaxiibka abaa ah macaarifta ku jira waa ka asha wata wahiya iyadu al weeyi cinda alkhaliili khaliil agtiisa iyo wa siba sibaweyhi agtiisa labadiisa qowl mid ahaan al weeyaan sida khaliil iyo siba sibaweyhi labadiisa qowl mid ahaan la laamu laamse ma aha waxdaha keligeed laamka oo qura ma aha khilaafan lilakfash inagoo akfash khilaafayna oo akfash baa qaba alrajul markaa tidhaa ereyga wax macrifaynaya inuu laamka uun yahay wa takuunu waxay u ahaani ashu lilcahdi cahdi cahdigu waxa weeye cahdi dikriya iyo cahdi dihniya iyo cahdi xuduuriya saddexdaa cahdi ayaa jira haddaba cahdi dikriya ayuu sheekhu tusaaleeyey naxwu fii zujaajatin azzujaajatu waa in shayga marka hore nakiro lagu soo sheego marka labaadna macrifo isagoo alwata la sheego isku shay quruna noqonayaa la soco laba shay ma kala aha fi zujaajatin zujaajadaas isaw hadda ma aha quraaradaas isaw dhakira ma aha azujaajatu baa laga dambaysay quraaradii waa quraarade waa tii aan soo marnay oo halkeen ku soo marnay fi zujaajatin ta horaan ku soo marnay haddaba labadaa zujaajadood laba kala duwan ma aha haddaan idhaa jaa'a ilaya rajulu nin baa ii yimid fa akramtu rajula oon rajulka dambe al ku darsado ninna wuu ii yimid nin kalena waan maamuusay miyaa mise ka ii yimid iyo kaan maamuusayba waa isku nin qura maxay maxay kula tahay ka ii yimid iyo kaan maamuusayba maxay kula tahay waa isku nin qura waxaa la yidhaahdaa mas'aladani afar dariiq bay leedahay haddii magac laba jeer la sheegayo labada jeerba isagoo alwata in la sheego sida ilaahay cusriga suuratu eh, ku jira eh, alam nashrax ina maca alcusri yusran wa ina maca alcusri yusran usrigu aayaddaa labada jeerba muxuu sitaa labada jeerba cusrigu muxuu sitaa albuu sitaa iyo waxaa la yidhaahdaa ka horena uu bilaa al yahay ka dambena uu al sida aayaddan fii zujaajatin azujaajatu zujaajada labada laba jeer baa la sheegaye keeba alwata ka dambe alwata wata labadaa jeer waa isku mid qura baa la yidhaahdaa isku mid qura hadday labaduba al sitaan waa isku mid qura hadduu labada ka dambe al sitana waa isku mid qura laba ma kala noqdaan haddayna labaduba alsidanin oo jaaanii rajulun aan idhaa akramtu rajulan waa laba nin oo kala duwan haddii labadu ayna alsidanin waa laba nin oo kala duwan sida yusriga ilaahay suuraddaa uu ku sheegay inna maca alcusri yusran yusrigaasi almuu wataa wa inna maca alcusri yusran yusrigaa kalena almuu wataa haddaba yusrigu waa imisa aayaddaa imisa yusri baa ku sheegan laba yusri imisa culays baa ku sheegan hal baa ku sheegan waxaa laga yaabaa ardayga aan garanaynin luqaddu inuu yidhaahdo oo sidee buu cusrigu hal u yahay sawka isba laba jeer la sheegay war haddii labada jeer uu shaygu alqaato waa isku shay qura uun gabayaabaa gabay ka tiriyo wuxuu yidhi ida shtadat bika albalwa fafakir fii alam nashrax hadday balaayo daran adah ay kugu dhacdo alam nashraxun akhri buu yidhi fa cusrun bayna yusrayni idaa fakartahu tafrax waa hal cusri oo laba yusri hareeraha ay kaga jiraan halka dhibaataba laba laba laba laba naxariisood baa la socda fa cusrun bayna yusrayni idaa fakartahu tafrax haddaad ka fikirto adaa iska farxi waxaa laga yaabaa inaad isweydiisid gabayaagu muxuu cusrigana mid uga dhigay yusrigana laba uga dhigay cusriga iyo yusriga waayo yusrigu labada jeer almasito labadaba waa nakir oo waa laba kala noqonaya cusriguna labadaba al sitaa mid buu isku noqonaya markaa waxaa la yidhaha labaduba hadday bilaa al yihiin sidaa yusriga waa laba kala duwan hadduu ka hore al sito ka dambana uu bilaa al yahayna waa laba kala duwan jaa'anii alrajulu fa akramtu rajulan haddaan idhaa waa laba ninoo kala duwan weeyi kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuulan rasuulkaasi ma al buu sitaa mise ma sito ma sito kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuulan facasaa fircawnu rasuula hadda maxaa la yidhi facasaa fircawnu alrasuula kolkaa rasuulkii fircoon loo diray iyo kii fircoon caasiyey ma labay kala yihiin mise waa isku mid waa isku mid waayo kii dambe alfita waa fii zujaajatin azujaajatu oo kale cahdigan dikri baa la yidhaahdaa cahdi dikriya ka dambe hadduu alsito wa takuunu ashu waxay u ahaan lilcahdi cahdi bay u ahaan naxw fii zujaajatin azujaajatu oo kaleba weeyi wa alqaadii oo kaleba weeyi jaaa alqaadii waxaa laga yaabaa cahdi dihniya inay tahay qaadi la ysla garanayo jaa alqaadi qaadigii aynu isla garanaynay baa yidhi cahdi dihniya sida idhumaa fi lqaar oo kale waxaa dhici karta cahdi xuduuriya inuu yahay jaa alqaadi qaadiganaaba yimidba waa qaadi hortaada taagan qaadiganaaba yimid ow liljinsi ama jinsi bay ashu ku dhici jinsi waa jinsiyo ka ahlaka naasa dadka waxaa halaagay jinsiga dadka addiinaaru jinsiga lacagtaasa halaagtay lacagta dinaaruni ma halaagin dinaar baa halaagay oo fid baa halaagtay oo dollar baa halaagay ahlaka annaasa adinaaru wa dirhamu adinaaru wa dirham hamoodin laba shilin oo qura waxa weeye waxa noocan ee magacana ee lacagtan la yidhaah ayaa dadka halaagay adinaaru wa dirham waa xaqiiqadaa wajacalnaa min almaai wajacalnaa waxaanu ka yeelnay min almaai xaqiiqada biyaha ah xaggooga kula shayin xayin shay kastoo nool biyuu ka yimid adigu hadda biyaad ka timid biyo ayaynu ka nimid jidhkeenna haddii la baaro boqolkiiba toddobaatan in ka badan ayaa biyo ina ah oo biyuhu nisbada inagaga jiraan waa nisba aad iyo aad u sarraysa ayay jidhkeennan biyuhu ugu jiraan waxaad arkaysaa markaa wajacalna min almaa'i kulla shayin xayin waa biyahaas ilaa wax ka maarmayaa ma jiro albaabka hadda aynu arkayno ee masaajidka haddii roob uu do-o waad arkaysaayo maalinta dambe ku xidhmi maayo biyo waad yaabaysaa ama ha ku buurto ama ha ku faaxo ama ha ku ballaadho waxa wey wax kaste oo ay galaanba waa dareemi karaysaa inuu isbeddel yeelanayo ow listiqraaqi afraadihi istiqraaqulafraad bay ashu faa'iideyni istiqraaqulafraad waa xaqiiqo ayay kuwa hore ahayd jinsiye xaqiiqiye ah bay ahayd wajacalnaa min almaa'i iyo ahlaka naasa dinaar tanina waa istiqraaqulafraad afraadday ku dhacaysaa waxaa lagu yaqaanaa istiqraaqulafraadka haddii kulli laga horreysiiyo ayay sax noqotaa wa khuliqa alinsaanu daciifan alinsaan waa kullu fardin min afraadi alinsaan wa khuliqa waa la abuuray alinsaanu insaanka oo dhan dadko dhan baa la abuuray daciifan isagoo taag daran nin odhanaya anigu ilaahay waan ka maarmi karaa ama anaa isku filan ma dhici karto insaan kastiba waa daciif ow sifaatihi istiqraaqu lafraa istiqraaqu sifaat baa la odhan istiqraaqu sifaatkuna waa ashan oo kale zaydun zayd arrajulu isagunbaa nin ah talow zayd sideebuu isaga keligii nin u noqday oo ragga kale isaga kuwa jira waxay ka dhigan tahay waa istiqraaqu sifaadoo tilmaamihii ragga kale ay lahaayeen hadday xagga aqoonta tahay ama kartida tahay ama garaadkiiyo caqliga ay tahay iyo geesinimada nin kalea lagu ururiyey weeyaan anta rajulu war adiguunbaa nin ah wixii ragga ku baahsanaayoo dhan baa adiga lagugu jamciyey sharaxa bal haddaan eegno annawcu alkhaamisu nooca shanaad oo min anwaaci lmacaarifi macaarifta noocyadeeda ah dul aadaati waa ka aadaadka u saaxiibka ah naxwulfarasi waalgulaam oo kaleba weeyi walmashhuuru waxa caan ah bayna naxwiyiina naxwiyiinta dhexdooda waxa caan ah ana almucarifa ka wax macrifaynaya al weeyi cinda alkhaliili khaliil agtiisa wallaamu weeyi waxdahaa keligeed cinda sibaweyhi sibaweyhi agtiisa waa qowl laba qowl buu leeyahay dee wanaqala bnu cusfuur ina cusfuur wuxuu soo naqliyey alawala ka hore can ibni kaysaan buu kasoo can ibni kaysaan buu ka soo naqliyey wathaaniya ka haaniga ana can baqiyati naxwiyiin buu ka soo wa naqalahu bacduhum qaarkood baa soo naqliyey can ilakfashi akfash bay ka soo naqliyeen wazacama bnu maalikin ina maaligna wuxuu sheegtay annahu laa khilaafa khilaafba inuuna jirin bayna sibaweyhi iyo walkhaliil fii ana almucarifa ka wax macrifaynaya al inuu yahay wa qaala wuxuu idhi wa inama alkhilaafu khilaafku baynahumaa dhexdooda u dhaxeeya fi lhamsati hamsaha ayuu ku jiraa azaa'idatun hiya mazaa'ida hamsahani am asliyatu mise waa asliyo wastadalla wuxuu u deliishaday calaa daalika arrinkaa bimawaadica meelo owradaha uu soo arooriyey oo min kalaami sibaweyhi kalaamkii sibaweyhiya wa takhliisu lkalaam wa talkhiisu lkalaam kalaamka haddii lasoo xooriyo anna fi lmas'alati mas'aladan waxaa ku jira halaaثata madaahiba saddex madhab axaduhaa midkood anna almucarifa ka wax macrifeeyaa al weeye walalifu aliftuna aslun asal bay noqon kaasi waa qowl ahaaniika laba waa kii khaliil loo nisbaynayo ahaaniika labaadna waa siba weyhikiisii ana almucarifa mucarifku al weeye walalifu aliftuna zaa'idatu waa ziyaado waa siba weyhika loo nisbaynayo athaaliثu ka saddexaadna ana almucarifaka wax macrifaynaya allaam weeye waxdaha keligeed waa akfashka loo nisbaynayo wاlاxtijaaju daliil u samayn lihaadihi اlmadaahibi madaahibtan daliil loo sameeyo yastadci wuxuu dalbani tadwiilan dheerayn sharaxa la dheedheereeyo tadwiil laa yaliiqu aanu u cunamaynin ama aan ku haboonayn bi haada alimlaa kan aynu yeedhinayno war kitaabkeenani waa mukhtasar yar oo aan yeedhinayno kolkaa haddaynu nidhaahno adiladii saddexda madhab ha la keeno kitaabkeenani ma awoodi karayo buu ku yidhi kutubta waaweyn kolkaa aynu la raadsanno waa mukhtasar baynu ku jirnaa wa tanqasimu al al qaybsamaysaa asha almucarifatu wax macrifaysaa ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood ayay u qaybsami wadaalika kaasi annahaa iyadu imaa litacriifi alcahdi cahdi iyo wax laysku og yahay in la macrifaynayo ow litacriifi aljinsi iyo jinsi in la macrifaynayo ow lilistiqraaq iyo istiqraaq inay qarqiso wax kaste shamlisato in looga jeedo fa ama alatiita litacriifi alcahdi cahdiga iyo waxaa laysku og yahay macrifaynteeda u sugan fatanqasimu waxay u qaybsami qismayn lianna alcahda cahdigaasi imaa dikriyun inuu yahay mid dikri oo lasoo maray wa ima cahdiyun iyo inuu yahay cahdi muxuu ka aamusay cuduurkiibuu ka aamusay falawalu ka hore ka qowlika qowlkaagoo kale weeye ishtaraytu farasan faras baan iibsaday uma bictu waxaan iibiyey alfarasa isla faraskii uun kii dambe alsita waa isku mid markaa waa cahdi dikriya baa la odhanayaa ey bictu waxaan iibiyey alfaras almadkuur faraskii lasoo sheegay walow qulta haddaad odhan lahayd uma bictu farasan ood asha ka dayn lahayd lakaana wuxuu noqon lahaa hayra alfarasi faraskii kayrkiisa alawali ee hore qaala allahu tacaala alle ayaa yidhi mathalu nuurihi nuurkiisa waxaa tusaale u ah ka mishkaatin oo kale weeyi dubaarad ama halkaa yaree dubaaraddu ay gasho oo fiihaa uu ku jiro misbaaxun laydh almisbaaxu laydhkuna fii zujaajatin buu ku sii dhex jiraa gisaasad ama shabag ama shigni azujaajatu shignigaasina ka annahaa waxaabad moodaa kowkabun xidig baad moodaa duriyun dhalaalaya ereyga zujaaj ee laba jeer aynu sheegnay ama ereyga misbaax ee laba jeer aan sheegnay baa maxalushaahidkeenna ah fiiha misbaax almisbaaxu baa lagu yidhi fii zujaaja zujaajadiina azujaaja baa haddana laga sii dambaysiiyey wa haani ka labaad ka qawlika oo kaleba weeye waa cahdi dihniya jaaa alqaadi qaadigii aynu isla garanaynay baa yimid idaa kaana markuu yahay baynaka dhexdaada iyo wa bayna mukhaatabika kaad la hadlaysa dhexdiisa cahdun garasho markay tahay iyo ballan fii qaadin qaadi dhexdii qaadiga oo khaasin khaasa wa ama latiita litacriifi اljinsi asha jinsiga lagu macrifeeyo faka qowlika oo kaleba weeyi alrajulu ninnimada ayaa khayrun ka afdalu ka fadli badan min almar'ati mar'animada waxaa la kala fadilayaa nin caadiya gabadh caadiya ma aha waxa dhici kara ninkuna inuu khamriilo yahay gabadhuna inay caabido tahay waa ninka oo welibana ninnimo ninnimo laga dhadhansanayo ninnimo ninnimada waa la garanayaa waa kartida iyo aday sabirka iyo dulqaadka iyo raganimada iyo de waa laga raganimo waa la garanaya dumarnimona waa la garanaya dhedignimo iyo jiljileec iyo waa la fahmaya markaa arrajulu xaqiiqadan rajulnimada ah ayaa afdalu ka fadli badan min almar'ati xaqiiqadan dhedignimada ah xaqiiqada ninnimada iyo xaqiiqada dhedignimada labadaasaa lakala dooran lakala fadilaya idaa lam turid bihi markaadan uga jeedin rajula nin bicaynihi cayntii nin gaara loogama jeedo wala walamra'atan gabadh bicaynihaa caynteeda wainamaa aradta waxaa doontay anna haada aljinsa jinsigani min xaysu huwa xagga ahaantiisa uu rag yahay ayuu afdalu ka qiimo badan yahay min haada aljinsi jinsigan min xaysu huwa xagga ahaantiisa uu dumar yahay walaa yasixu ma asaxayo an yuraada in looga jeedo bi haada kan anna kulla waaxidin waaxid kaste oo min arijaali ragga ah ayaa afdalu ka qiimo badan min kulli waaxidatin mid kaste oo min anisaa'i dumarka ah lianna alwaaqica dhabta bikhilaafihi sidaa way khilaafsan tahay waaqicaa sidaa khilaafsan wakadaalika saasoo kale u ahaaday qowluka qowlkaaga ahlaka naasa dadka waxaa halaagay addiinaaru wadirham labadaa lacagood baa dadkii halaagay wa qowlihi tacaala iyo qowlkii wa qowluhu tacaala iyo alla qowlkiisa wajacalnaa waxaanu ka yeelnay min almaa'i biyaha xaqiiqadaa biyanimada xaggooga kulla shay-in shay kaste xayin oo nool wa al haadihi ashani hiyo latiita weeye yucabaru canhaa laga cibaareeyo biljinsiya ويعبر عنها وحا لغا عباريا ايضا بالتي لبيان الماهيه حقيقه عدينيس ماهيه اريغن ماهيه الماهيه واريغني افعربي هذا الماهيه ولا يقان واري ليس يقان ماهيه ده محل يقان حقيقه لو يقان لكن اصلكيغ وحو اها ماضي استفهاميه اهيد iyo hiyadii damiirkaay waa erey su'aaleed maa hiya waa maxay tani maa hiyadii lalahaa maa hiya ee su-aasha ahayd uun baa la yidhi aynu magac ka dhigano magac baa laga dhigay maahiya baa la yidhi al lagu darso almaahiya baa la yidhi nimanka asxaabu falaasifa baa isticmaala falsafada ayaa aad loo isticmaala maahiyada libayaani maahiyati maahiyada iyo xaqiiqada caddaynteeda ayay usugan tahay wabilatii tii baa laga cibaareeyaa libayaani alxaqiiqa xaqiiqada lagu bayaaminayey wa ama latiita lilistiqraaq istiqraaqa u sugan fa calaa qismayni laba qaybood bay ku dul sugan tahay lianna alistiqraaqa istiqraaqu ima an yakuuna inuu yahay bictibaari xaqiiqati alafraad afraadda xaqiiqadooda qiimayn la qiimaynayo oo biictibaari sifaati alafraad iyo afraadda sifooyinkooga iyo tilmaamahooga ictibaarin la ictibaarinayo faalawalu ka hore waa wa khuliqa alinsaanu daciifan afraaddaa la xaqiijinaya dhammaantood wa khuliqa waa la abuuray alinsaanu insaanka oo dhan daciifan isagoo taag daran ey kulli waaxidin mid kaste oo min jinsi alinsaan insaanka jinsigiisa ka tirsani daciifun wuu taag daran yahay wathaanika labaadna naxwu qowlika waa qowlkaaga oo kale anta rajulu adiga ayaa nin ah ey aljaamicu nin koobsaday lisifaati rijaali ragga tilmaamahooga almaxmuudati ee la mahadinayey wa daabiduluulaa ta hore daabidkeegu an yasixa waa inuu ansaxayo xuluulu kullin kulli inay degto maxallahaa meesheeda calaa jihati alxaqiiqa si xaqiiqo iyo dhab ah fa innahu low qiila haddii la odhan lahaa wa khuliqa waa la abuuray kullu insaanin insaan kaste ضعيفا isagoo ضعيف ah la saxa dalika arinkaasi waan sixi lahaa calaa jihati alxaqiiqa si xaqiiqo iyo dhabnimo ah wa daabidu haaniyati talabaad daabidkeedu an yasixa waa inuu asaxayo xuluulu kullin kulli inay degto maxallahaa meesheeda calaa jihati almajaaz si majaasnimo ah fa innahu low qiila haddii la yidhaah anta adigu kullu rajuli nin kaste ayaa tahay la saxa daalika arrinkaasi uu asixi calaa jihati almubaalaqa xeel dheeraansho jihadeed buu ansixi kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam siduu nabiguba ku yidhi kullu saydi fii jawfi lfara mahmaahba iba noqotayba sida mahmaahadoo kalea loo isticmaala kullu saydi uwaadha oo dhaniba fii jawfi lfara tallaaba raglaha gudihiisay ku jirtaa fii jawfi lfara fara waxaa weeye tallaaba raglaha maaha tallaaba raglaha maaha waa bahalkan la odhan jiray waxa weye waa farowgii dameer dibadeedkii weeye waxaa jira tallaaba raglaha kara baa la yidhaha halkaa ah unbaa kaaf ah haddaan faraada hadda karaa odhan lahayn tallaaba raglu inaga nogon lahaa kullu saydi uwaadha oo dhani fii jawfi lfaraa ayay ku sugan tahay haddaba uwaadha oo dhani dee farowga gudihiisa kuma jirto oo haddaynu nidhaa uwaadh oo dhan baa farowga laga helayaa macnahaasi waad aragtaa inuuna macno caadiya ahayn waxaa loo jeedaa wixii uwaadh looga baahnaa ee hilib iyo tilmaamo iyo macaan hilib uu lahaa farow baa laga helayaa wa qowlu shaaciri gabayaaga qowlkiisaaba ka mid a laysa cala allaahi bimustankarin an yajmaca alcaalama fii waaxidin nin gabayaa-a gabay tiriyo wuxuu yidhi laysa walaysa ma yidhi halkaa wowma ku daray mise laysa unbuu yidhi laysa cala allaahi alle dushiisa ma aha bimustankarin mid lagu inkiro ilaahay laguma inkiri karo an yajmaca alcaalama inuu caalamka oo dhan iskugu keeno fii waaxidin nin qura ilaahay caalamkao dhan tilmaamihii ku baahsanaa buu nin qura iskugu keeni karaa laguma inkiri karo haddaba waad aragtaayo waxa weeye tilmaamaha ayaa istiqraaqul afraad ama istiqraaqu sifaat baa la odhanaya tilmaamaha marka la doonayo in meel layskugu keeno istiqraaqu sifaat bay noqon halkaasaynu culimo ashiina sheekhu uu kaga baxay ilaa luqadii reexim yar mooyaane reexim yar reexim yar ereyga ala ah markay ku hadlayaan laamka ayay miim u bedelaan oo am bay yidhaahdeen am waa nimanka reer yar xadiis riwaayooyinkiisa qaarkood ay bukhaariga ku qoran yihiin ayuu nebigu ku hadlayo laysa min imbirim siyaamun fim safar baa ka mid a ah. laysa min imbirim siyaamun fim safar eeg asiyaamu fi safar bay ahayd oo am siyaamu fim safar am siyaamu markaa tidhaha fi safarti fim safar baad odhan am siyaamu fim safar kolka waxa weeye waa ereyga al ah ayay laamka miim u bedelaan nimanka reer ximyar wa ibdaalu laami laamka oo la bedelo miiman miim loo bedelaa luqatun waa luqo ximyariyatun ree ximyar nimanka la yidhaha ay isticmaalaan luqo ree ximyar weeye luqatu ximyar ree ximyar luqadoodu ibdaalu laami al al laamkeega oo loo bedelo miiman miim loo bedelo ayuu ku ahaa u sugnaaday waqad takallama annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ku hadlay biluqatihim luqadooda id qaala markuu yidhi laysa min ambirin siyaamun fim safar wa calayhi waxaa ku dul sugan qowlu shaaciri gabayaaga qowlkiisa ayaa ku soo arooray oo riwaayadan oo kae luqadaas reexim yar oo kale ku soo arooray wuxuu yidhi daaka khaliilii waduu yuwaasilunii yarmi waraa'ii bimsahmi wamsalama wamsalima wuxuu yidhi daaka kaasi khaliilii waa saaxiibkay waduu waa kii yuwaasilunii aniga i yarmi waraaci xaggayga dambe ayuu ka ridaa bimsahmi wamsalima buu yidhi bimsahmi wamsalima bisahmi buu doonayey inuu yidhaa wasalima inuu sidaa ugu dhawaaqo ayuu doonayo bimsahmi wamsalima buu yidhi markaa haddaba bisahmi fallaadh ayuu ridaa wamsalimana wuu ridaa ereygan asalima wamsalima uu ina leeyahay waa amtaasi al ayay ka timid oo asalima ayuu uga jeedaa sheekhu asalima waa leeb iyo dhagax ayuu dhabarkayga dambe ka tuuraa buu doonayaa inuu yidhaah daaka kaasi khaliilii waa saaxiibkay waduu waa kii yuwaasilunii ixidhiidhinayey yarmi wuxuu ridaa waraa'i xaggayga dambe bimsahmi leeb iyo fallaadho ayuu xaggayga dambe ka ridaa wamsalimana wuu ka ridaa wamsalima waxa weeyaan waa dhagax dhagaxda iyo fallaadhaaba xaggaa dambuu ka tuuraa wey dhabarka dambu iga difaacaa waxa weeye saaxiibtinimadiisu kay fog tahay ayaa dhabarka dambe kaa kaa kaa difaaca waayo waxaa loo yaqaanaa waxa xagga dambe kaaga yimaada dacnatun fi lkhaasira baa la yidhahyo lama ilaawo waa in kelida lagaa dooxo ama dhabarka lagaa toogto waa meel adan iska dhaadaynin weeyi xaggaasu iga ilaaliyaa buu yidhi ninkaasi markaa alqismu saadis qeybta lixaad waa qaybta ugu dambaysa macaarifta macaarifta qaybta ugu dambaysa waa almudaaf alqismu saadis qaybta lixaad almudaafu waa qeybta mudaafka aynu odhanayno haddaba mudaafka haddii shantii horeen soo marnay mid kamida loo idaafeeyo macrifo ayuu noqon haddii damiir loo idaafeeyo erey nakira macrifuu noqon haddii calam loo idaafeeyana macrifuu noqon haddii ismi ishaare loo idaafeeyo macrifuu noqon haddii ismi mawsuul loo idaafeeyo macrifuu noqon hadduu mid alwata oo kan haddaan ka soo baxnay loo idaafeeyana macrifuu noqon shantaa laakiin haddii loo idaafeeyo nakiro isagoo nakiro ahaabaa nakiro kale loo idaafeeyey dee waxba ka faa'iidi maayo takhsiis unbuu ka faa'iidiye wax macrifo ahaba yaraadee ka faa'iidi maayo macrifo kama faa'iidayo waayo soomaalidu waxay jiraan laba qaawan isma qaadaanoo ama ninkaad kaba ka tolan kabihiisaa la eega mudaafku markuu mudaafunilayhigaan macrifo ka helayaa leeyahay hadduu mudaafunilayhiguba nakiro yahay ka waran mudaafun faaqidu shay laa yucdi shay hadduuna qofkuba waxaanuuna haysanin miyuu ku siin kolka waxa weeye mudaafku mudaafunilayhiga dambe sideed iyo toban arrimood buu ka kasbadaa waxaa kamida alicraab waxaa ka mid a albinaa waxaa ka mid a altacriif waxaa ka mid a altakhsiis waxaa ka mid a altadkiir waxaa ka mid a alta'niif waxaa ka mid a almasderiya waxyaabo badan oo noocaas oo kale ah oo mudaafku mudaafun ilayhiga dambe ka helo ayaa jirto la yaqaan alqismu saadis qeybta lixaad almudaafu waa mudaafka labada magac isku xiga markaan idhaha kitaabu moxamed ka horena mudaaf baa la odhan ka dambena mudaafun ilayhi baa la odhan idaafaduna waa waxaan la arkay inuu halkaa ku jira isku nisbaynta labada ismi la isku nisbeeyaa idaafo ah walmudaafu ka la idaafeeyo weeyi walmudaafu ka la idaafeeyo ilaa waaxidin mid loo idaafeeyey oo mimaa kii dukira lasoo sheegay ah weeyi wa huwa isagu bixasabi maa kii xisaabtiisuu noqon yudaafu ilayhi loo idaafeeyey mudaafku yuu la martabo yahay haddaba culimo su-aasha waa inaan isweydiino almudaaf waa fii martabati ayo mudaafku yuu la martaba yahay mudaafku wuxuu la martabo noqonayaa mudaafun ilayhiga mudaafun ilayhigu la martaba yahay haddii mudaafun ilayhigiisu uu yahay calam fii martabati alcalama martabada labaad buu degayaa hadduu ismu ishaare yahay martabada saddexaad oo ismu ishaaraha buu degayaa hadduu ismi mawsuul yahay martabada afraad oo ismi mawsuula buu degayaa hadduu al wato mudaafun ilayhigu mudaafka horena martabada shanaad oo ka alsha wata buu degayaa haddii haddaba haddii damiir loo idaafeeyo damiirku martabada koowaad buu haystay damiir loo idaafeeyo kaloo idaa almudaaf ila damiir martabada koobaad tegi maaye martabada labaad buu kusoo dhacayaa martabada labaad saddex baa isla degan markaa mise afar baabaan idhaahna eeg calamku waa martabada labaad almudaaf ila alcalamna waa martabada labaad almudaaf ila damiirna waa martabada labaad saddexdaasaa isla taagan talow haddaba almudaaf ila damiir maxaa fii martabati damiir loogu diiday fii martabati damiir maxaa loogu almudaaf ila damiir waxaa loogu diiday af carabiga waxaa lagu arkay jaaa muxamedun saaxibuka baa lagu arkay jaaa muxamedun saaxibuka hadalkaasaa lagu arkay muxamed waa mawsuuf saaxibukana waa sifo sifadani waxay sidataa damiir haddaba haddaynu nidhaahno saaxiib wuxuu la martabo yahay damiirka loo idaafeeyey waxa ka dhalanaysa sifada oo ka macrifaysnaata mawsuufkeega lamana ogola mawsuufku waa inuu acraf ahaado hadduu acraf noqon waayana waa inay isku martabo yihiin isku martabo hadda markaan idhaha jaaa muxamedun saaxibuka ereygaa saaxiibuka waa mudaaf ila damiir fii martabati alcalam buu fadhiisan jaa muxamedun muxamedkiina sidoo kale fi martabati alcalam buu fadhiyey sifadiiyo mawsuufkii waa isku darajo waxaa la ogolaa jaa muxamedun alcaaqilu hadda yaa macrifaysan jaa muxamedun alcaaqilu alcaaqilu albu wataaye martabadiisu maxay ahayd martabadii shanaad bay ahayd muxamedna waa martabadee martabadii labaad weeye inta imise martabu ka sareeya saddex martabu ka sarreeya jaa muxamedun alcaaqilu markaan idhaa muxamed oo ah mawsuuf iyo alcaaqilu oo sifi ihi saddex martaba ayay xagga macrifada ku kala sarreeyaan laakiin waa inuu mawsuufku sarreeyaa dee mar kaste baynu nidhi ama ay sinaadaan laakiin sifadu inay sarrayso lama ogola oo yaa diiday talow sifadu waa taabicee dee adigu midaad ka awood badan tahay ma taabic baad u noqon adaaba ka awood badane kolkaas sifadii inay ka awood badata maahay macrifada ay ka khatarsanaato mawsuufka sidaasaa saaxiibuka loo yidhi ereyga saaxiibii fii martabati damiir ma degayo annawcu saadisun والمضاف كلا إضافيه إلى واحد والمضاف وهي مثل إضافيه إيا والمضاف وهي مضاف كي إلى واحد مثل إضافيه ومما ذكره وحي لسو شيغيا شيخ مما ذكره مركو يري كنكرده لو إضافيه بو إنغا ساريا oo inagii nidhifaaf didu shay ilaa yucdi wahuwa isagu bixasabi maakii xisaabtiisa weeyi yudaafu ilayhi loo idaafaynayey mudaafun ilayhigiisa unbuu la martabo noqon ila almudaafa ila damiir ka damiirka loo idaafeeyo mooyaane oo fakal calami martabada calamka ayuu isagu fadhiisanaya ka almudaaf ila damiir annawcu saadisu nowca lixaad oo min almacaarifi macrifooyinkiihi maa udiifa waa ka la idaafeeyo ilaa waaxidin mid oo min alkhamsati almadkuura shantii lasoo sheegay ah naxwu ghulaamiy waa wiilkaygii damiir baa hadda loo idaafeeyey wa ghulaamu zaydin waa zayd wiilkiisii calan baa loo idaafeeyey wa ghulaamu haadaa waa kan wiilkiisii ismu shaara loo idaafeeyey wa ghulaamu ladii waa kii wiilkiisa fi daari daarta ku sugnaa ismi mawsuul baa loo idaafeeyey wa ghulaamulqaadi waa qaadigii wiilkiisii mid alwata ayaa loo idaafeeyey wa rutbatuhu martabadiisu fi tacriifi xagga macrifaynta ka rutbati maa kii martabadiisa oo kale weeyi udiifa ilayhi loo idaafeeyey falmudaafu ila alcalam ka calamka loo idaafeeyaa fii rutbati alcalam calamka rutbadiisiibuu fadhiisan walmudaafu ila alishaara ka ishaarada loo idaafeeyaana fii rutbati alishaara ishaarada martabadeedii bay fadhiisan wakadaa kan waxaa lamid a albaaqi inta soo hadhay ila almudaafa ka loo idaafeeyo ila almudmari damiirka mooyaane oo falaysa maaha fii rutbati almudmar damiirka martabadiisii ma aha wainamaa huwa isagu fii rutbati alcalam waa calamka martabadiisii wadaliilu waxaa daliilu ah calaa daalika arrinkaa annaka adigu taquulu waxaad odhan marartu bizaydin zayd baan soo maray saaxibika saaxiibkaagii ah فتصف العلامة عالم كزيدة واحد كصفين بالاسم اسمك المضاف لو إدافيه إلى المضمر ضمير فلو كان هدو أهان لا في رتبة المضمر ضمير كمرتبديسة لكانت صفة صفة بأن نقول لهيد أعرف لكانت صفة صفة بأن نقول لهيد أعرف متك معرفيسا من الموصوف أعرف بهالك إيري فأذا ويقى قدي أعرف متك معرفيسا من الموصوف موصوفك وذلك كاسي laa yajuusu ma banaana cala alasaxi qowlka sixada badan sheekhu mas'alada lafteeda kitaabtiisa inuu ku kala noqday baan filaya oo masalada lafteeda aragtiyo kala duwan ku leeyahay kolka waxa weeye qowlka asaxa amarka la doonayo waa sidaa halkaa ayuu inoogu dhammaaday cashirkeennii insha allah wallahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam halkaa waxaa inoogu dhammaaday cilmigii mufradaadka qayb idil ficiladii mooyaane kitaabka intaa intaa hore intaa hadda aan soo marnay intaa weeye inta arday lagaaga baahnaa inaad aad u jilciso